hadduu caro yahay sidee loo nadiifiyaa iyo masaajida guud ahaanba xadiidka kun iyo laba iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu taala anu ardaa qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaama waxaa istaagay caraabiyun reer baadiyeah fabaala kadibna wuxuu ku kaadiyey fi lmasjidi masjidka nabiga ayuu kukaaday calayhi salaatu wasalaam fatanaawalahu waxaa u gacan qaaday annaasu dadka ay u gacan qaadeen faqaala lahum annabiyu nabigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay slam oo raggii saxaabadaho gacanta inay ninku qaadaan damceen dacuuhu iska dhaafa oo faraha kala baxa wahariiqu waxaad ku daadisaan ood ku shubtaan calaa bowlihi kaalidiisa sajlan wadaan oo min maain biyo ah aw danuuban waa isla midkiya oo min maain biyo ah weeyaan wadaan biyo ku shuba fa inamaa in kale maahane bucudtum waxaa lidiin soo saaray muyasiriina adinka oo ah dad wax fuudeeya oo dadka diinta u fuudeeyan ku dhibin walam tubcauu lidiinma soo saarin mucasiriina adinkao wax ulseeya saasu nabigeena cadayna sala allahu caleyh waali wasalam hadduu hadda qof intuu halkan yimaado dhibaato uu masjid ka geysto ood wax ku daadiyo amaba waxaa weeyaan wax u wasakheeyo amaba uu muxuu ah hadal aan loo baahna inuu ku dhawaaqo in hal mar gacan la saaro amaba waxaa weye lasuga tago sax ma ahan waxaa lumaydaa dadka hadda istaagood aragteen ninbaa istaagi hadal aan macno lahayn oan hadda diin iyo adduunna ku ficnaan ayuu muxuu ahaa iska sii dayni qofkaasoo kale hal mar in lagu boodo muxuu ahaa taqantaqin iyo nabar iyo baabka iyo si tartiib ah oo kooban oo muxuu ahaa mararka qaar xataa munkarka in laiska dhaafo oo faraha lagala baxo la radinin ayaa mararka qaar in culayska ka imaana ka weyn tusaale ahaan ninba halkaan wax buu sheegay wax macno weyn ku dhisanna maahan hal marwarnaga aamus waxaad sheegi ma lahani wamaa ilaa taqantaqi waxaad dhici karta ninkaas muslimkao miskiinka ah in nabar loo geysta dhici karta waxaa dhici karta isaga inuu nabar geysto waxaa dhici karta jamaacada masjidkii soomaalida waa taqaana waa fawda iyo buuq maxaa laga rabaa ninkan maxaa haakada in la buuqaa dhici karta in laistadiyo wamaa ilaa daalika masjidka ilaahay dadka cibaadaysanaya la tashuushiyo dadka xataa caloosha wax iskugu qaadaan marka waxyaaba badan waxay u baahan yihiin siduu nabigeena u daawayey calayhi salaatu salaam kaadi maxaa ka weyn masjidka nabigeena alai sla slam oo lagu dhex kaadiyey inta loo faytay kadibna kaadi lagu siidey raggii marka saxaabadii inay u gacan qaadaan iska dhaafudha faraha kala baxa waxaad samaynaysaan meesha ayada ah biyo ku shuba wadaan biyo ku shuba billahi tawfiiq carray ahayd haddana haddii ay dhacdo waa nadiifinaya aada qalab lagu nadiifiyey adduun ba ilaahay uu dhigay subxana wa tacaala marka si sahlan oo layin oo dadka u taysirina diinta in maxua loola dhaqda waxaa dhici karta in qofka isaga haddii la xumeeyo diintadan buu iskaga baxa ilmaha yareer khaasatan safkay soo galayaan in la buriya in la taantaqiyo in lagu qayliyo in la fiijiyo in la canaanto iyo wax la midkaa ah. waxaa dhici karta inuu masjidka xataa ku naca waxyaabahaas marka waa in layska ilaaliyo oo aad looga tooghayo weyaan ariiqa nebi maxamed lmar alayh salatu slam xadiid kun iyo saddex iyo sagaashanaad an ibni cabaas anas bin malik waxaa laga wariyey taala arda qala wuxuu anas bin malik baynamaa goor naxnu anaga fi lmasjidi masjidka aan ku dhex sugannahay maca nabiga aan la joogna sal slm id jaa waxaa yimid waa fujaaiyadii acraabiyun reer baadiye ayaa ku dhex kaadin kan hadda fadhi kaadi ayuu la taagan yahay shuruuquu ka siinaya kaadida meeshii fa qaala asxaabu rasuullahi waxay yidhahdeen mah mah war u kaadi war jooji war kaadoo kaadi waa lagu kacay qaala wuxuu yidhi faqala rasullah wuxu yidhi sal slm laa tuzrimuuhu kaadida ha ku goynina dacwoga iska dhaafa ilan kaadi hadii loo goy cudur ayuu ka qaaday oo ku xanuunsanaya khatar wa kaadida ha ku jarin waxaad yeelaysaan ha kaadi dhammaysta kaadiya nacam dacwuu iska uma intaa kadib ina rasuula rasulka sal slam dacahu wuu yeeray fa qaala wuxuu ku yidhi ina hadihi almasaajid masaajidan ootana laa tasluxu ma subata lishayin shay oo min hada lbawli kaadadan iyo alqadari iyo wasah rasuul u sheegaa fiir nabigeenna si sahlan oon dhib badnan masaajidan kaadi iyo qurun iyo waxa looma ogola looma dhisin intaasuu le nabigeena calayi sl slam yacnii nin inkaar qabaa tahay ninaan wax hadaladaasoo dhan nabigeena kama soo yeerin alayh sla slam wuxuu ku yidhi ina hadihi masaajid masaajidan eetan ah laa tasluxu ma subata lishayin shay oo min hadi lbowli kaadani walqadari iyo muxuuah wasakda iyo qurunka inamaa in kalamaana hiya iyada lidikri illahi alla in lagu xuso ayaa loo dhisay iyo wasalaat in lagu tukada iyo wa qira'ati lqur'aan qur-aanka in lagu ahriyo dikriga alla in lagu tukada qur-aanka in lagu ahriyo intaasa loo dhisay aw amaba kama qaala rasul s nabigeena yidhi alayhi salatu slam qaal wuxuu yidhi fa amara wuxuu fara nabigeen rajula nin oo min alqowmi dadkii saxaabada ka mid ah fa ja'a wuxuu la imaaday bidalwin wadaan oo mima in biyo ah fa shannahu calayhi wuu ku shugay meeshii bas intaasay sheegada ku dhamaatayba ninka darsiga ayaa la baray lama canaananin lama ceebaynin diintii ayaa si sahal loo geliyey sidoo kale waxaa weeyaan masjidkiina waa la nadiifiyey wabilahi towfiiq intaasay ku dhamaatayba dhib weynba ma jiraba inamaa bucudtum muyasiriina walam tubcauu mucasiriin waxaan filayaa meeshaas soomaali haddii ay joogi leed wax badan baa ka dhici lahaa xadiid kun iyo afar iyo sagaashanaad can cabdillahi bn macaqil waxaa laga wariyey ibna muqarin radia allahu taala arda qaal wuxuu yidhi sallaa waxaa tukaday carabin reer baadiya maca nabiy nabiga ayuu la tukaday bi hada alqisa qisadaan ee tana bi hadi alqisati ay qisati xadiidi abu hurayra abu hurayra cinda abi daawuud ahaa qisadii uu muxuu aha ninka kaalidii uu kaga warramaya weeyaane wa qaala nabi nabigen wuxuu yidhi sal slm khuduu waxaad soo qaadataan khuduu waxaad qaadaanna maa baala caleyhi wuxuu ku kaadiyey oo min aturaabi cara ah fa alquuhu ku tuura tuura oo bannaanka adiya oo muxuu ahaa turaabti qaada oo bannaanka ku tuura wa ahriiquu calaa makaanihi maa-an meeshiina biyo ku shuba abu daawuud ayaa soo saar waa mursal mursalkana muxuu ka mid yahay min anwaaci addaciif marka xugun haba yaraatay kuquma ma lahan weeyaan xugunka hore marka baabu nadaafati masjidi masjidka nadaafadiis ayuu baabkan u baab yahay in la nadiifiyo iyo ajar badan in laga heli iyo in liisfaray in loo baahan yahay iyo cid u istaagtay in la helo wakhtiga nabigeenna ala sl arrinta ay jiri jirta ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun iyo sagaal boqol iyo shanaad waa side axbaaq qasan sooma kun sagaal boqol iyo sagaashii ayaa meesha waxaa la dhigay eber marka sagaal ka dhiga kun sagaal boqol iyo shan an anas maalik waxaa laga wariyey radiallahu ta an arda ana nabiya nabigeena sal slm ra-a wuxuu arkay nukhaamatan xaaka ama qaaxa fii lqiblati qiblada masjidka ku taallo fa shaqa daalika calayhi arrinkaas aad buu u dhibay ma hesheen nambarku waad fahanteen sooma waaya ana nabiya nabigeena ra-a wuxuu arkay nukhaamatan xaaka amaba qaaxa oo fi lqiblati qiblada muxuu ahaa ku taallo fa shaqa xataa ru'ya ilaa laga dareemo fii wejhi nabig wajigiisa calayhi salaatu salaam faqaam markaas nabigan uu istaagay faxakahu wuxuu ku xogay uu ku baabi'iyey biyadihi shariifa gacantii sharafbade ayuu nabigeena ku baabi'yey alayhi slat slam xaakadii xitaa qoryu u qaatay baabka lagama hadlin gacantiisu nabigeena ku zuuliy alayhi salat slam yani xitaa waa ku simin waa inuu qori iyo maro iyo wax u qaato kuma simin gacantiisa shariifka ayuu faxaka wuxuu ku xogay nabigeena uu ku baabiyey biyadihi gacantiisa shariifa faqala wuxuu yidhi nabigeena calayi slat slam ina axadakum midkiin idaa qaama hadduu istaaga fii salaati salaadiisa hadduu u istaaga fa inamaa in kalaman yunaaji wuxuu la faqi rabbahu rabbigiisa aw amaba ina rabbahu rabbigiisa ayaa baynahu isaga dhexdiisii wa bayna alqiblati qiblada udhexeeyo rabbigan subxaana wa tacaala annaga arrin aan garan karna ma ahan laakiin waxaa weeyaan siduu axaadiidku ku soo aroorayaan u rumeeyeynaa macnaheedana ma ahan allah laakiin arinta ayada ah annaga hadda markaan qiblada u joogsan maxaan leenahay wajahtu wajhii liladii fatara asamaawaati walard xaniifan hab aday aad garan karta marka maaha naftaada say og tahay miyaa taqaanaa waa marka allah daatadiisa iyo sida aad muxuu ahaa aad u qaabilayso iyo baabkaas baab aday aad taqaano horta ka jawaab marka hore inta miisaan ay tahay inta culayskeeda u yahay inta midabkeeda siduu yahay yani xilliga ay ku soo gashay xilliga ay bixi doonta intaasu noo sheeg haddii aad intaa garato kadibna allah subxaana wa tacaala iyo meelahaas sarsare kadibna cilmigeeda laclaac markaad naftaada marka ka mashquusha ama naftaada aad fahmi weyde alla daatadiisa iyo sifaatkiisa iyo baabkaas baab hadda adiga aad fahmi karta ama maxaba yaraatay qofka bini aadamka maqduurkiisa ku sugan ma ah way naftiisu garan karin waayahay ina axadakum midkiin idaa qaama hadduu istaagay fii salaati salaadiisa fa inahu isaga yunaaji wuxuu la faqa rabbahu rabbigiisa aw ina rabbahu rabbigiisa ayaa baynahu isaga wa bayn qiblati udhexeeyo falaa yabsuqanna yuusan ku tufin axadakum midkiin falaa yabsuqanna yuusan ku candhuuf tufanin axadakum midkiin qibala eh, qiblatihi qibladiisa jihadeeda yuusan canuufu tufin walaakin warka lagu laabay can yasaari badaxdiisa aw taxta qadamayhi labadiisa gamadood hoostooda ha ku tufo oo caraha ku rogowa abcan sida noo imaan doonta waa marku dhulka yahay cara uu yahay laakiin marka xaaladda ay sidaan oo kale tahay <laughs> mara waxaan ahayn lama hayo weyaan uma intaa kadib ahada wuxuu qaatay taas naga noo taalla maanta uma kadib ahada nabigu wuxuu qaatay ama uu qabtay arafa ridaa'ihi go-iisa darafkiisa iyo dhinaciisa ayuu qabtay fabasaqa fiihu ku tufay dadka saxaabada ayuu barayaa uma intaa kadib radda wuxuu ku celiyey bacdu barkiis calaa bacdin barka kale saas ayuu iskugu celiyey fa qaala wuxuu yidhi aw amaba yafcalu wuxuu falaya haakadaa sidaas oo kale annaga marka tiishka amaba waxaa weeyaan bahalkan aftirka oo afka lagu tarto jeeb ku jira a mara ha noqda ama waraaqahan caadigaho muxuu ahaa tiishiga caadiga ha noqdee kaasaa la isticmaalaya bifadli illahi caza wajel qofka muslimka inu marka jeebkiis daa'iman waxyaabaas ay ku jiraan ayaa loo baahan yahay haddii kale waxaa weeyaan waa waa waxaa laga yaaba inaad dhibooto ama dadka ad dhibto bukhari muslim ayaa soo sar xadiidka xadiid kun iyo lix iyo sagaashanaad can anas maalik caleyh radi allahu taala arda qala wuxu anas qaala nabi nabiga wuxu yhi sal slm albusaaqu candhuufta oo fi lmasjidi khati'atun waa gaf iyo dembi weeyaan wa kafaaratuha dembi dhaafkeedana dafnahu waa in la duugo haddii dhulku uu caro yahay weeyaan hadduu caro ahayna waa in la dhaqoo la zuuliyo waxaa wey bukhari muslim ayaa soo saaray xadiidka xadiid kun iyo toddoba iyo sagaashanaad can abi dr ifaari waxaa la wariyey radi allahu ta arda can nabi nabigan wuu ku r sl sl qal nabigan wuxuu yidhi curiyat caley waxaa lii bandhigay acmaal ummati ummadayda camalkeeda ayaa lii bandhigay xusnahaa ama xasanuhaa keeda suban iyo wasayuha keeda xun ayaa lii bandhigay fawajadtu waxaan helay fii maxaasini acmaalihi acmaasheeda ku wanaag badan aladaa wasakda yumaata laga zuuliye can ariiqi jidka laga zuuliye annagana wadcu aladaa fi ariiq waad aragteen islii cidda dhigta magaalada umaynaysaan cidda dhigta maxaad umaynaysaan dad kale annaga unbaa dhigna waxaana wasaqod arkaysaan inkastoo annaga dee anagala qaadin oo dhib aad naga haysta dhanka isaga oo dowladda hoose ay shaqo fiican qabsani laakiin cidda soo dhigays waa anagi maqaayadeenyaa soo dhigay dukaameenyaa soo dhigay guryaheena laga soo dhigay dheebarka iyo xafaayaddii muxuu ahaa eh, ilmihii laga furay ayaa haddii la doono muxuu aha daaqada laga soo tuuri waa imtixaan gurigana markaad gasho maasha allah nadiifka iyo catarka iyo udgoonka iyo quruxda maasha allah albaabkiina xafaadihiyaa lasoo dhigi wax la yaabla waa lidaalika ummadda soomaaliyeed cudurrada ay qabaan waxaa ka ah maslaxada iyo shayga laisku leeyahay aad uma uma danayaan gurigiisa qofka soomaaliga guriga gudihiisa maasha allah lama heli karaba nadaafada iyo mxuu cajaaibta maasha allah banaanka usoo bax <laughs> xafaadadiga lasoo dhigi qashinkaa lasoo dhigi jidadkii waad aragteen waxaana haysto waad arkaysaan qashinkaa laska soo aaq gurigaa laga soo aaqi banaanka lasoo dhigi dukaankaa laga soo aaqi banaanka lasoo dhigi waakada runtii maqaayadihii waxaa laga yaaba biyihii ay iska soo nadiifiyeen ay jidka kusoo shubaan waakada iyo wix la midka waa dhibkana haysto marka ummaddan waxay u baahan tahay in jawaanibtii dhinacyada laga wacyigelin oo aad looga taxadira ay noqoto inteenan haddii arrinta ayada aan qaadano oon diin ahaan u qaadano diin waa in wasakh la soo dhiga jidka waa xaaraan in laga qaadano waa acmaasha qiimaha badan oo nabigan loo bandhiga calayhi sala slam lagu janno inta haddii diin aan u qaadano oon ummaddiina ku wacyigelin wax badan waa naga zuuli lahayeen hadda nin caraba ah, beri oo aan hadda koraa mar halkan ka sheegay oo wadaad raggii un akhyaarta meelaha imaajir ka mid ah, meelahaas magaalada oo yar nadiifka iyo soo marmarnay kadibna sagaal saacad meeshaan soo gaarnay maqaayadan tarnaan fariisanay kadibna waa ka soo baxnayo muxuu ahaa masjidka faaruqo sagaal sac ayaan soo marmarnay iska noqday xilli ah aan ahayn markii aan noqonno meelihi aan ku laabanaa wuxuu yidhi nimiyow magaaladiinna diintii iyo xijaabkii iyo khayrkii iyo ganacsigii wixiina aad buu fiican yahy laakiin xaafadiina bas maxay wasaqaysanta hadalkaas uu weydiiyey wuxuu yidhi xaafadiina bas inta xaafadii aan soo marayna kulli nadiifay ahaayeen xaafad soomaliya iyo xaafad oo meeshu wasaqd say say wax u jiraan su uu weydiiyey anig marka waxaan idhi dhibaadna haysta oo dowladda hoosaan ugu jiifta annaga maxaa kaloo samayni ila annaga ma xamaali karna qashinkii dowladda hoosaan ugu jiifta ficil waa nugu jiifaan oo muxuu ahaa waajib ayaga saaran waa laakiin annagana qayb aad u weyn ayaan ku leenaho haddii aan isxilqaanno oo annaga aan inaan qashinka iska qaadno aan damacno jidadkao dhan laamiyaan ka dhigan karna ilahay dhaqaaluuna siiyey iyo sidaan u tiro badannahay iyo sidaan nahay sidoo kale wasakh hal muxuu ahaa qashin dhulkuma dhicin laakiin anagii ayaan baxaba yaraatay waa ku baraarugsaneen waa xafaadadii laga soo tuulay daaqadda imtiaan waxaa laga yaabaa wadaad meeshaas ka socdo muxuuah iyo gabadho xijaabano socdana madaxa ugu dhaca bash kuwa gaalo oo muxuuah jiraana mar soo dacwooday oo muxuuah dadkaan muslimiintaanaan ahayn guri dheer ayaa agtooda ka dhisan ayagana guri gaaban ay ku jiraan mogta guriga marka xafaadadihi lagu soo tuuray qob bash bash bash bash waxay dhh war alhiin alla hadaas waxaad bas naga cishto ya dadkaas marka islaanima ay soo gelayaan waad garanaysaan waay leeyiin kuwan waa inkaar ku dhacday iyagana dhanka asaga lagama yaabo aadaa'ul jiraanka nimin kaga fiican waa yaryihin niminkaan hadda aan la nool muslimiinta aan ahayn waad la yaabaysaa marka arrimaha iyagaan ka muxuu ahaa annaga waxaan nahay eh, yani feeski ama wejigii eh, islaamnimada lagu soo geli laha ama lagu diidi lahaa marka inaan wejiga wanaajino waxa laga maarmaynin weyaan waayahay waayahay xadiidka kun sagaal boqol iyo todoba iyo sagaashanaad can abi darin waxaa lw alhifaari ay nabi nabigeen wuxuu ka sal sl qal nabigen wuxuu yidhi curidat calayhi waxaa lii bandhigay acmaal ummati ummaddayda camalkeeda xasanahakeeda subnaa iyo wasayuhakeeda xumaa fa wajadtu waxaan helay fii maxasini acmaali acmaashyada kuwada wan wanaagsan aladaa wasaqo iyo umaata laga zuuliy can ariiqi jidka wawajadtu waxaan helay fii masaawi acmaaliha acmaashyada kuwada xunna annuhaacatu xaakada oo takuunu ahaato ama qaaxada filmasjidi masjidka laa tudfanu aan la dugaynin ama aan la zuulinayn haddii masjidka usan caro ahayn muslim ay xadiidka sideed iyo sagaashanaad an anas maalik waxaa la wariyay khadima rasul lah sal sl qaala wuxuu yidhi anas ra-a wuxuu arkay rasuullah nabiga alleh nukhaamatan xaaka ama qaaxa fii qiblati lmasjid masjidka qibladiis ku sugan faqadiba wuu carooday xata axmara ilaa uu ka casaado wejhu wejigiis ama ka guduuta weeyaan fa qaamat imraatun haweeney ayaa istaagtay oo meel ansaari ansaariid ah fa xakata way xoqday wa jacalat waxaa yeeshay makaanahaa xaakadii booskii ay ku taalay khaluuqan catar aroos catar qiimo badan ayay saartay weyaan catarka khaluuqa waa catarka eh, yani aanan shubmaynin oo fadhiyo sida subaga eh, sixinka oo fadhiyo o kale iyo wix la midka ah waa catar iyo fadhiyo oonan muxua ah shubmaynin khaluuqa kale ayaa la yidhahdaa nabigeena cala sl slam waa kii markii uu xajinayey uu saaran jiray madaxa intuu muxuu ahaa saa u kale roga timaha uu dhexda saartay oo muddo u saarnaa catarka noocaas weya khaluuqa noocaas ayay meesha saartay faqala rasu wuu yh sal sl intuu faray maa axsana hada arrinkan maxaa ka wanaag badan waxaad samaysay gabadyahay ansaariyadda wax aad u qiimo badan ayaad samaysay weyaan nisaa ibn maaja ee soo saar xadidka wa xadid saxiixa hadda waad aragteen catarka iyo uday udayga markii meelahan kore laga shiday iyo waad aragteen masjidka siduu u wanaagsanaana inkastoo dadka samboorka iyo waxyaabaha qaba uusan aad ugu ficnayn laakiin guud ahaan waa wax aad u qiimo badan oo wanaag badan baabu khidbati masjidi masjidka adeegiisa ayuu baabkan u kun iyo sagaashan iyo sagaalaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda ana aswada ruux madow rajulan nin aw imra'atan ama haweeney in lagu cambaarayna ma ahan waa lagu tilmaamaya alacraj haddii la yidhahdo qofka kii jiiska ahaa oo maqsuudka u yahay in lagu garto oo dadka looga saaro ama alacwar ama kii ishara'a oo muxuuha maqsuudka uusan ahayn in lagu cambaaray xan ma noqonaysa lidaalika raggii ruwaadda axaadiista nabigeena sal lla ly slm rag badan oo ka mid a alacraj ayaa ku jira alacwar soo maadan garin rag badan oo noocaasa ah ku jira marka dhib ma lahan alaswadka marka waxaa loola jeedaa waa tilmaam lagu tilmaami dadkii meesha u badnaa carabay ahayn wada cadaaye intooda badan qof qofka marka waxaa weyaan madow hadduu ku jiro waa lagu garanaya weyaan ana aswada qof madow rajulan nin aw imra'atan ama haweeney kaana wuxuu adiya qowma mid nadiifiya almasjida masjidka xaaqo famaata wuu geeriyooday walam yaclam annabiyu nabigana muusan ogaanin sal slam bimowtii geeridiisa fadakarahu nabigu u xasuustay daati yowmin maalin maalmaha ka maa facala dalika اlinsaan war qofka isaga ahaa oo masjidka nadiifin jira muxuu sameeyey intuu aaday qaalu waxay dhaheen maanta wuu geeriyo ya rasu rasuulka all qaal wuxuu yidhi afalaa aadantumuunii maxaad iisoo ogeysin weydeen maxaad iigu soo sheegi weydeen ninkaas qiimaha badan oo wanaagga badan oo masjidka nadiifin jira inuu geeriyo maxaad iigu sheegi weydeen fa qaaluu waxay dhaheen inahu isaga kaana wuxuu aaday kada wa kada habeen ayuu geeriyooda wamaa ilaa dalika waxbay sheegeen qisatuhu qisadiisa ayay sheegeen qaala wuxuu yidhi faxaqaruu shanahu raawiga ayaa iska yaraysteen oo waxaa weyaan haduuba geerido nabig waa logu sheg waa iska dugeen nin hadda macno weyn aan lahayn shaqaala hoose wa iska asaasay u qaateen qaala wuxuu yidhi nabigeena alay sl fadulluunii itusii calaa qabri qabrigiisa igeeyo hallii geey qabrigiisa ninkaas muxua ah qiimaha badnaa ama qofkaa qiimaha badnaa fa ataa markaasuu nabigeena tegey qabrw qabrigiisa fasalla caley uu ku tukada nabigeena calayhi salaatu wasalaam horaan waa lagu tukaday buhari muslim xadii soo saare weyaan wa fii riwaayati mm, mm, muslim uma intaa kadib qaala nabigeena wuxuu yidhi ina hadihi lqubuura qubuurtan mamlucatu mid la buuxi weyaan dulmatan mugdi calaa ahliha reer mxuu ah ku jiray wa wain allaha all weyne caza wajal yunawirha wuu u nuurinaya lahum ayaga bisalaati salaadayd caleh baan kututukaday ayu ilahi ugu nuurinaya subxana wa tacaala ninkaas marka nabigeena cala slam isagoo ogsoon in lagu tukaday ayaa wuxuu sameeyey inuu baxa ood qubuurtii taga itusi yidhaahda itusiya kadibna u ku tukada qiimaha marka qofka nadiifiya masjidka oo masjidka ilahi utaagan subxana watacaala booska aad ka jooga nabi maxamed alayhi salatu slaam ayaad ka garan kartaan annagana waa inu naga jooga hadda raggan taagan oo walaalaheenna ood aragteen oo yuniformka iyo dharkan muxuu ah xiran waxaa laga yaabaa shaqaale yaro tobankoo kun labaatanko kun oo macno aan lahayn in loo arkaa laga yaabaa haddii raggaas aynan ahayn bacd allah masjidkan laguma tukadeen waa lagu muxuu ahaa bukan lahaa waa lesjiiri lahaa musqulaha urkooda halkan loo fadhiyeen waa ragga udayga iyo nadaafada iyo qiimaha masjidka u yeelay jazahum allahu khayran marka saa in loo ogaado la ixtiraamo la maqla la dhegaysto aan la dhibaataynin waa lagama maarmaan oo loo ogaado fadligaas ay leeyihiin nabigeena calayhi sala slam mid ayaga ka mid oo geeriyooday ayuu inta halkaan ugu baxay laga yaabo meel jirta muxuu ahaa karyoko ay kasii xagga intuu lagu tagay ayuu nabigeena ku tukaday calayhi salaatsalaam tusiya uu yidhi waliba uu ku cedayey saxaabada uu yidhi maxaad ii ogeysiin weydeen booska iyo qiimaha ay joogaan ad ka gan karta ragga ayaga marka marka arrinta ayada waa in la ogaado loona ogaado xitaa la dhaqaliy mararka qaar waxyaabaha qaar loo yaro qariyo oo muxuu ahaa sharaftooda la dhaawacayno sida masaakiinta hoose aan wax loo siinaynin laakiin in mararka qaar muxuu ahaa wax loo garto oo qofka ood muxuu iska dhaqaalay waa wax aad runtii aad u qiimo badan aad u qiimo badan weeyaan wax aad u weynahaayaan oo aanu la koobi karin jazaahum khayran khayr allah sii waaya baabu rafci sawti codka in kor loo qaado fi masaajidi masaajidda codka in kor looga qaado in ay haboonayn darsi iyo qur'aan iyo muxaadara iyo khudba iyo salaad jahri ah wixii ka soo hara in masaajidka muxuu ah towtow iyo war tiro badanoo dhirar badan iyo loo muxuu ahaa lagu sameeyo inaan la ogolayn ayuu baabkan u baabya way xadiid kun iyo boqolaad can isaa ibn yaziid waxaa laga wariyey radi taala arda qal wuxu isaa ibn yaziid kuntu waxaan ahay qaa'iman mid taagan filmasjid ayaan taagnaa faxasabanii waxaa ii qaruurax tuuray quruur mxuu intuu gacanta ugu qabtay igu soo tuuray rajulu nin baa igu soo tuuray fanadartu waan eegay faidaa waaba isagoo cumaru ibn lkhaaabi radi allahu taala sid cumar ayaa igu soo tuuri wuu isoo joodinaya waa ka fogaa marka iisoo joosa ayuu kala joodaya kala joodaa weyaan fa qaala wuxuu yidhi idhab soco dhaqaaq faatini ii keen bi haadayni labadaa nin ii oo muxuu ahaa hadallada ay kor u yar qaadnaayeenoo masjid dhexdiis taagnaa ayuu u yidhi ii labadan fajitu bihima waaan ku keena sayd cumar baa idin yeedhiye waa u keenay weyaan qala wuxu yidhi man kuweed ahaydeen aw amaba min ayna antuma xaggeed ka imaadeen labadiinna intad soo jeedaan qaala waxay yidhahdeen min ahli aaif reer aaif ayaana madiine ayaa la joogaa aaif inteewa aaif ayaan jirnaa w lix boqol taqriiban meel ku dhow ayay ka yimaadeen weyaan min ahli aaif qaala wuxuu yidhi low kuntum haddii aad ahaan lahaydeen min ahli baladi reer magaalka haddii aad lahaydeen reer madiina low jactukuma waa xanuujin lahaa waa idin lahaa ul bakooradii ayalaha weyaan diradii cumar ayaa si fiican muxuu loo saari lahaa tarfacaani ay atarfacaani miyaad kor miyaad u qaadaysaan aswaatakuma nacam atarfacaani miyaad kor u aswaatakuma codadkiina fii masjidi rasuuli lahi sal slm masjidka nabigeena miyaad codkiina kor ugu ya arrin khatar ku dhacdeen laakiin maanta waxaa idin shafiici oo idin ergeyni dad musaafir oonan mxuu dhaqanka madiine iyo dhaqanka masaajidda iyo diinta culayskeeda aad aad u aqoon inaad martida aad tihiin intaba idinkugu cuurdaaraya lakin haddii ad ree madiine ahaan lahaydeen maanta waxbaa idin gaari lahaa marka ragga ayagaa darsi adag iyo nagududin adag ayaa la siiyey ayaga iyo ragga kaloo maqlay saa ibnu yaziid uu ka yahay radia allahu tacala canhum marka masaajidda in muxuu lagu dhex qayliyo wax sax ma aha daalika in hadda qaylidan waad aragteen masaakiinta qaylinaysa oo tirada badan oo istaagayso dur ayaa ka qaylisiinay dhibaato waxaad ogaataan ilaahay subxana wa tacala markuu leeyahay wa fii amwaalihim xaqun macluumun lisaa'il walmaxruum ummaddaanaad arkaysaan oo hadda taagano waaw laho waa muxuu gurigaa laga xirtay kan kale way ilmi waxma siinay qaar ha xadgudbeena oo runtii waxyaabaha qaar qaarkood ayaa la yaqaanaa oo durageystayaal ayaa ku jira qaar ayaa la yaqaanaa oo dhaqaalo aan u baahnayn qaar baa shaqo u tahay waa la yaqaanaa laakiin ilahay muxuu le subxana wa tacaala qaarna waaba ka muxua ka dhabwa waana inta u badan inta ay ka dhabtaday qaar oryaama qaar indhool qaar wamaa ilaa dalik waad aragteen xaalad adag marka aad adiga laftirkaad iscelin karin dadka ayaga marka ilahay muxuu le subxana watacaala markuu muminiin tilmaamaya maalkooda xaq la yaqaano ayaa waxaa ku lah lisaa'ili waalmaxruum dadka wax weydiisto magan alla baryootama iyo dadka aana muxuu ahaa xaqay kuleeyihin waa kuwa hadda an ka hadlayin hadda shaqaalahan oo kale ma dhawaaqayaan waxaa laga yaaba waxyaabaha meelaha laga siiyo inay ku filayn reer ay leeyihin carruur ay leeyihin guri ay ku jiraan school waa ibstaal wamaa ilaa dalik marka calcumuum eh, in masaakiintaas dhawaaqaysa laftirkooda mararka qaar in uun ilaahay baa risiqa bixiyo ay dhawaaqoodan tirada badan ay iska yareeyaanoo si un mucayan ay wax u maarayaan way fiicnaan lahayd laakiin annaga aad uma dhawaaqi karno oo ilahi wuxuu le subxana wa tacaala wa ama asaa'ila falaa tanhar qof ilaahay wejigiis wa kugu weydiisani oo adiga ku baahan ha laakiin haddii ay yihiin dad mooryaan aho iyo mxu dad jiri iyo dad waxaa weeyaan mxuu ahaa darogeystayaal iyo dad inkaaray ku dhacday oo mxuu ahaa isbaaraystayaal isbaarada mogta qodiga bas maahan isbaaradin waxaa weeyaan hab kale laisku isbaaraystaa dad isbaar haddi yihiin marka ayada dadka maamulka masjidka waxaa laga rabaa in eh, loo tookaayo oo masjidka laga bixiyo dad badan ba waa taqaanaan kuwa badanoo waxa weyaan mararka qaar loo sababoodo waad aragteen shee abdiaqjir iyo rag mxuuaha intaay hada kahor wax siiyeen la siiyey muxuu ahaa aanan baahi ahaynin kadibna shaqakris masjidka in la bixiyey qaar baa loo ballanqaaday wixii ay dalbanayeen guri kira aan u baahna ayuu leeyahay mogta waa loo ballanqaaday cunno ayaan u baahna cunnada halkaa ka qaado dhar baan u dharka waa loo gaday waa wixii dhan waa loo muxuu ahaa diyaariyey laakiin meeshuu taagan yahy wuxuu rabaa wixii daroogadii iyo qaadka iyo wixii ku cuni lahaa taa joogto looma siin kara mogta waa mashkilad marka tii ayadeed kuwaad u taaganoo kale mararka qaar in la dhaafiy waa munkar in la zuuliyo waxba dhibaato ma lahan haddii ay darar iyo dhibaato weyn ka ratimaynin wallahu aclam waayahay marka masjidka in aad cod kor looga qaado ma haboono baabu nawmi in la hurda ama la saado fi lmasjidi masjidka la saaxda ayuu baabkan u baabaya xadiid kun iyo boqol iyo koobaad an cabaad ibn tamiim waxaa laga wariyey raximah llah can ami adeerkii wuxuu ka wariyey cabdulahi ibni zayd ibnu caasim cabdulaahi ibni zayd ibnu caasim waa ninkee ma saaxib alwudu mise waa saaxib aladaan ya culamaad saaxib alwudu miya haye ma ku racsantiin ma saaxib alwudu mise saaxib aladaan wa haye caawa waa laydinka qalaynaya habeen dambaa laydinkugu noqoni marka alla kala aqiijiya cabdulahi bn zayd saaib adan iyo cabdulahi bn zayd saaib wuu waa lagu kala saari laha waa inaad ogaataan hawsha naam ya saib wuu sooma may ninkaana sheegay sa weyaan laakiin ragga kale waa inaad ogaataan adinkana ah, jazakum la kher adigana kale naam waayahay waa ninka weysada xadiis soo wariyey iyo ninka adanka soo wariyey marka kala saarkooda waa inaad oo ay sidii mxuu ahaad u kala taqaanaan cbdullahi bin cumar iyo abdullahi bin camr alcaas sidoo loo kala barto weeyaan ninkaa la yidhahdo can camihi adeerki wuxuu ka wariyey cabdullaahi bna zayd ibna caasim saaxib alwuduu anahu ra'aa wuxuu arkay rasulla iyo ark sal slm mustalqiyan isagoo duldul u jiiya fi lmasjid masjidka waadican isagoo isdul saaray ixdaa rijlayh labadiis lagood midood alukhratan kala dul saaray ayuu arkay weyan buhari muslim ayaa soo saaray wandur waxaad eegta xadiis saddex kun iyo sideed boqol iyo shan iyo afartanaad allahna gaarsiiy waa gabagabada kitaabka intaas nabigeena ala sl marka masjidka ayuu dhex jiifay laba logood ayuu mid kale dul saartay arinta ayada marka waa arin loo baahanya in laga taxadiro haddii qofka uu macwisoo kale wato sarwaal uso meesha ka wadan uu lugaha intuu isdul saarta kadibna waxaa laga cawrad inay bananka timaado axaadii marka nahyigaas ku soo aroorayna way jiraan marka tan la diida waa tan asturka waxaa weeyaan aanan lahayn lakiin astur hadduu jira dhib weyn ma laha insha allahu tacala siduu nabigeena samey alayhi salatu laakiin haddii intaad macwis adoo wata anigiis waxban aan wadanin ama buuma aanan wadanin aad lagu isdul saaratay macuustina qayb hoos u dhacda qaybna oad kor u taagtay meesha marka waxaa weeyaan waa iska banaananaysa mogta jid bannaan waa marka cawradaadi banaan ka imaanaysaa waa khatar weyan in la astaro waa waajib baabu baabun laa yakhruj min almasjid masjid yuusan ka bixin qofka muminka ah bacda aladaan adaan kadib xadiid kun iyo boqol iyo labaad can abi shacthaa waxaa laga wariy raximah llah qala wuxu abi shacthaa kunaa waxaan an qucuudan kuwa fadhiya fi lmasjid masjid gudihiisa maca abi hurayrata ayaan la fadhinay radi allahu ta an arda fa adana almuadinu muadinka ayaa adimay faqaama rajulin baa istaagay min almasjid ayuu ka dhex istaagay yamshi xaaluu socda u iskaga taga masjidka faatbacahu waxaa raacsiiyey abu hurayrata abu hurayra basaraw araggiis iyuu raacsiiyey xataa kharaja ilaa uu ka bax min almasjid masjidka faqaala abu hurayrata wuxuu yidhi ama haada kan miya midkaan sii socda miya oo aadaan kadib bixi faqad casaa wuxuu ku casiyey abalqaasimi sala allahu calayh waali waslem qaasim marka masjid gudihiisa adoo ku sugan haddii la addimo ha bixi loo bixi karaa laakiin weyse ma qabtid ama qabays janaaba amaba xanuun amaba dan aadan ka maarmi karin nacam ha wamaa jacala calaykum fidiini min xaraj dhib lahan ama ballan aad oo inaad ka gaarto masjid hidaaya oo kale masjid kale nacam saas oo kale laakiin asal ahaan haddii la addimo waa inaad masjidka ku sugnaato ood weyse qaadato hadday weyse aad qabin hadii kale aad sugto weyaan waa yahay xadiidkun boqol iyo saddexaad can abi hurayrata radi allahu abu hurayra amarana rasul lah nabig alayana far ida kuntum haddii atiin fi masjidi masjidka fanudiya la dhawaaqa bisalaad salaada loo adimo falaa yakhruj yuusan bixin axadukum midkiin xataa yusaliya ilaa uu ka tukada weeyaan imaam axmed ayaa xadiik soo saara sanadkiisuna saxiix baabun laa tamnacuha u diidina imaa allahi gabdha addoomaha alle masaajid allah masaajidi allah u diidina addoomahaas ilaahay uu leehay subxana wataala dumarkii masaajidii allah subxana watala ka cibaadaysan lahayn ha u diidina ha ka reebina xadiid kun iyo boqol iyo afraad can ibni cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi bn cumar kaanat waxay imraatu cumratun haweeney oo licumara sayd cumar aas xaas u ah waa tashhadu mid timaado oo soo xaadirta salaada sub salaata subxi salaada subax iyo walcishaa salaada cisha fi ljamaacati jamaacada ay kusoo xaadiri jirta fi masjid masjidka sayd cumar xaaskiisa weyaan hooyadii dabcan ma xaas kale weyaan ayaa masjidka ay waxay imaan jirta salaada subax iyo salaada cisha faqiila waxaa loo lima takhrujiina lima takhrujiina maxaad u baxaysaa waqad taclimayna adoo ogsoon ana cumara sayd cumar yakrahu dalika arinka inuu nici inaad habeenkii habeennimo salaadaha usoo baxda inuu nici wayaqaaru libu kama sayri adoo ogsoon maxaad banaanku keeni ood usoo baxaysaa maad gurigaa iskaga tukatid rusaad ilan haystaa weliba taasaa kuu fadli badani qaalat waxay tidhi wamaa yamnachu asaga maxaa u diiday an yanhani inuu ii diido asaga waxaa ka celinaa inuu muxuu ah yidhahdo arrintaa waa ama ma fiicna iska dhaaf ama waxa weye dhibaan arkaa iska dhaaf inuu yidhahdo maxaa u diidi oo adinka ad igu asaga mu muxuuah sheegta ma afaad u tihiin saas oo qaal wuxuu yidhi yamnachu waxa u diidi qofkii la hadlaya saa ku dhihi qowlu rasuulilah rasulka ayaa u diidi sala allahu calayh waali waslem laa tamnacahu laa tamnacahu allah addoomaha ilaahay masaajid allah masaajid allah u diidine amarkaas nabi maxamed uu bixiyey ayaa hortaagan kaasuu meel u dhaafa uusan haynin weyaan laakiin haddii uusan amarkaas ahayn wuu kuu diidi lahaa saas ayaa meesha ku idmaaran weyaan buhari muslim ay xadiidka soo saaray marka dumarkii inay guryahooda ku tukadaan ayaan oo khayr badan in loo diidana lama ogola laakiin hadii ay fitno ka dhalanayso oo sharafteedii ay meeshii dhibaato ay ka gaari amaba sifadii sharciga ahayd oo xijaabkii oo muxuu aha asturkii oo kaamil ah catar la-aan wahaakada jididkii oo amni muxuu ahaa ammaan ah, marka hadii ay jirto in loo diido ma banaano waa xaaraan weeyaan haddii fitna ay ka dhalanayso in loo diida dhibaato ma lahan xadiidkun boqol iyo shanaad can zaynaba qaar waxaa weeyaan shaydaanka dhar kale ayuu gashanay soo ma ogdiin qaar beri waxaa dhacday magaalo magaalooyinka mxuu ah kenya ka oo muslimiinta ay degan yihiin arrin ka dhacday oo xaqiiqaa jirta nin akhyaara ah hore saaxibulmasjida ah, oo la yaqaanay macruuf ahaa ayaa waxaa weeyaan xilliga taraawiixda ramadanka waxay leedahay waxaan aadayaa masjidkii dafay leedahay militariga ay dalaq leedahay xarada militarigii ay ku xaroonaysaa militariga ayaa jooga rag iskaabaloho ah muxuu ah aslaana oo gaal islaam iskagu jira ayaa jooga halkaas ayaa marka ay fuxshi iyo balaaya kusoo samaynaysaa kadibna xilligii salaadii laga soo noqonayay ayay soo laabanaysaa oo gurigeeda iyadoo mxuu ahaa taraawiixda soo tukatay bizamiha ya ay imaanaysaa mogta adduunka ilaahay subxana watacala qofkii diintiisa khiyaamo oo diinta allah mxuu ahaa qofk ummadda ku khiyaama mogta ilahay baa fadaaxina subxaana watacaala baabkii waa kashifmay oo loo mxuu ahaa kadibna dhufaysn baa loo galay bixitaankeeda iyo soo gelitaankeeda iyo mxuu ahaa meesha ay gelaysay wixii o marka muddo loo tookayo xaqiiqadii wii waa la xaqiijiyey mawraa yeele marka wii way kharimeen marka xaalada noocaas haddii ay dhici karto ama ay dhacdo xilligaas oo kale waxaa weeyaan laa shaka gabdhaha inta badan oo masjidka imaanaya iyo wanaaga in loo diida ma ahan taraawiix salawaadka iyo khayrkaas iyo waxaa in loo diida ma ahan laakiin haddii la xaqiijiyo inay fidno dhacayso waa halis khatar weeyaan marka dadka gabdhaha dhala yaryar oo foodleyda iyo wixii la midka ah waa inay u hooyooyinka ay u tooghayaan ay u walaalihii waxaw tokayaan lianna waxaa weyaan gabadhii ayadoo xataa nadiif oo qiimo badan oo wanaag badan ayaa dhurwaayaalkii ibni aadanka waxay u fariisanayaan jidadkii halkaasaa loo fariisani gabadhi miskiintayd oo xaafid qur-aankeeda o wanaagsanayd oo masjidka ilahi u socod subxana watacala ibliis baa jidku fariisani hadal buu ku tuuri danka ma gelaysa ama habeen labaadaa lagu tuuri habeen saddexaadaa lagu tuuri habeen de bini aadanka wagto iska daciif waad aragteen waxaa laga yaaba bal wuxuu sheega dhegeysa maxaad sheegaysa waryaha inay tidhahdo kadibna halkaas waxaa weeyaan fa nadratun faibtisaamaة fakalaamu famawcidu faliqaaun soo saas ma dhihi jirin raggi baabkaas ayaa marka dhici arrimahaas marka in loo tookahay waxaan laga maarmayni wayaan gabdhahana iyaga de ayaa laga rabaa sideedaba sideedaba qayla cirdi e, ma celiso hanjabaad waxba weyn ma tarto qofka ilmaha waa in lagu abuuro altadayun addaati ama muraaqabat اllahi caza wajal ilaahay fain lam takun taraahu fainahu yaraak hadii aad adiga ilaahay u jeedin isaga ayaa kuu jeeda canugaada waa inaa saan ku tarbiyaysa oo sideedaba yaan ku garaacayaa iyo lacagti yaan kaa goosanayaa iyo fasax yaan kuu iyo arrimahaas ciqaabka ah ciqaabka allah cunugu bar halkaas kaasaa celina markuu yaryu celina markuu dhexdhexaadki markuu tabark markay shahwa ay jirto markay waxaas oo dhan fa inahu yaraak markiiba uu istaagaya korsigii qiyaamo ilaahay subxana wa tacala u diyaariyey bar ha barto washaabun nashaaa fii cibaadati illah warajulu qalbu mucalaqu bilmasaajid warajul dacat imraatu daatu mansim wajamaani faqaal inii akhaafu llah canuga halkaas ayaa muxuu aha watarkaas iyo muxuu aha arrintaas ayaa la baraa halkaas haddii horaan la bara bas kaas ayaa ilaalin laakiin haddii aad cabsidaada iyo gulgulkaaga iyo waxaan kaa goosanaa iyo intaad kula jooga iyo intuu adig kuu baahan yahay nacam laakiin maalinta uu kaa marmo waxaa weeyaan baybay waa maca salaama saas weeyaan marka baabkaas tarbiyada oo bitarkiib iyo alla baritaan waa wax runti aad iyo aad loogu baahanya weyaan waaya mar gabdhihii in loo diiday masaajidda ma ahan fidnadana waxaa weeye in la ilaaliyo ayadna waa laga maarmaan weyaan haahi naam xadiidka boqol kun iyo boqol iyo shanaad can zaynaba waxaa laga wariyey imra'ata cabdillaahi ibn mascuud cabdillahi ibn mascuud xaaskiisa radia allahu tacala canhuma qaalat waxay tihi qaala lanaa rasuullah nabig al wuxuu noo yidhi sal l shahidat haddii ay timaado ixdaakuna middiin haweenka muslimaadka weeyaan saxaabiyaadka almasjida masjidka falaa tamasa soo taabanin iiban wax catar yay soo taabanin ayadoon catar soo marsanin ha timaado weeyaan xadiid kun iyo catarka waa imtixaan waxaa laga yaaba sababta nabigeena calayhi salaatu salaam uu ugu tilmaami zinada ugu tilmaama meelaha qaar fa hiya zaaniya kale ayaa jiraan naagta bannaanka kuso baxda iyadoo isxataraysay waxaa weeyaan catarka maaddo waxaa ku jirta ariizada amaba shahwada kaciso ayaa ku jirta anwaacdiisa kala duwan catarka hadda oonsiyada iyo waxyaabahaas iyo guryaha lagu shida maxaa loo shidaa hariizada ayay wax badan kiciyaan maada noocaasa ah ku jirta oo muxuu ahaa ku catarka unsiga waliba noocyo eh, ayaa jiro noocaasa ah oo diraasada xadiidka ciddi rabta akhriso marka haweenaydaas marka iyadoo quruxdeedii eh, wadato dharkeeda quruxsanaa wadata catarna issii marisa waxaa laga yaabaa inay dad badan toban nin waa laga ina ariisadooda wada kiciso kanay mari kanay kicini kan kale kicinaysa kan kale marka ummaddana bay fasaadisay halkaa cataro isku soo buufisay ayaa laga yaabaa inay toban nin muxuu ay ah kharibto waa mushkilad mogta haliswa marka arrinta iyadaa loo muxuu aha tookaayo gabdhow ragga masaakiintaha muxuu aha lagoynin xadiid kun boqol iyo lixaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu tacala an sakhri dowsi qaala wuxuu laqiyatu qaala wuxuu abu hurayra laqiyathu waxaa la kulantay imra'atun haweenay oo wajad uu ka dareemay minha iyada riixa iibi catar udaygiis uu ka dareemay yanfax weliba uu muxuu ahaa ka soo udgi ama uu ka bixi weeyaan walidayliha maradeeda ay wadatana icsaarun boor ama kor yar ay ku suganta weeyaan fa qaala wuxuu yidhi yaa amat allah yaa amat aljabbaar allihii awoodda badnaa bafiiri meeshuu adeegsaday yaa amat araxmaan muusan dhihin amat aljabaar maxaa yeelay qoftan waa kadsoonta khatar ay ku jirtaa halis ay ku jirtaa marka allihii jabbaarka ah awoodda oo cid kasta ka awood badnaa ji'ti miyaad ka timid min almasjid masjid miyaad ka timid qaalat waxay ti nacamha qaala walahu masjidka miyaa taayabti aad u soo isu barfumaysay masjidka dartiisa qaalat waxay ti nacamha qaala wuxuu aniga samictu waxaan ka maqlay xibbii kii aan jeclaa abalqaasim nabi maxamed a sal sl abulqaasim aabihii ahaa waxaan ka maqlay yaquul isagoo leh laa tuqbalu lama aqbala salaatun salaad limra'atin haweeney taayabat isu soo catraysay isu soo barfuumisay lihada almasjidi masjidkan isu soo barfuumaysay xataa tarjica ilaa ay guriga ugu laabato oo fatakhtasila ay ka soo qabaysata guslahaa ka quslihaa qabayskoodoo kale min aljanaabati janaabada ay ka qabaysata qabays lamid iyadoon qabaysan salaateeda lama aqbala ayaa nabi maxamed ka maqlay calayhi salatu salaam haddii ayba usoo baxda masjidka oy usoo cadaraysata wax salaada laga aqbala ma laha nabigana ka maqlay alayh salatu salaam abu daawuud ibn maaja ayaa soo sar xadis saxiixa <laughs> wax ka qaad marka adig wax ka qaad salaad la-aan waa imtixaan xadiid kun boqol iyo toddobaad ayadan waxayba lahaydba beytka alaad u socotaaye isu soo carfiya lahayd weeyaan xadiid kun boqol iyo toddobaad wa canhu waxaa lagor abu hurayra radia allahu taala arda ana rasula rasulka a sl sl qal nabigan wuxuu yidhi laa tamnaha u diidina ima allahi addoommaha alle oo dumarka ah masaajid alla masaajid alla ha u diidina walaakin warka lagu laabaya liyakhrujna ha baxeena wahunna iyaga oo tafilaatun aan muxuu ahaa soo carfaynin oonan muxuu ahaa barfuun soo taabanin oo iska caadi ah yacni saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidkaas abu daawuud fii sunanihi daarimi fii sunanihi xasanun saxiix weeyaan xadiidkun boqol iyo sideedaad can cabdillahi bn mascuud xaaliw radi allahu taala arda can nabi nabigan wuxuu ku yihi sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala nabigeen wuxuu yidhi salaatu lmar'ati haweenayda salaadeeda fii beytiha gurigeeda ayaa afdalu ka fadli badan min salaatiha salaadeeda fii xujratiha qolkeeda inay ku tukato yani salaatu nacam salaatu lmar'ati haweenayda salaadeeda oo fii beytiha gurigeeda ayaa muxuuha ah ka fadli badan afdalka fadli badan min salaatiha salaadeeda fii xujratiha qolkeeda ay ku tukato wa salaatuha salaadeeda oo fii makhdaciha qolkeeda khaaska ah ay ku tukata ay afdalka fadli badan qolkeeda jiifka weyaan afdalka fadli badan min salaatiha salaadeeda fii beytiha gurigeeda ay ku tukata abu daawud ayaa soo sar xadis saxiix xadiidka xadid kun boqol iyo sagaalaad can naafic waxaa laga wariy mawla cabdillahi bin cumar raximahullah can ibni cumar abdullahi bin cumar wuxuu ka wari radi allahu ta an arda qala wuxu abdullahi bin cumar qaala rasul rasuka wuxu yuri sal slam low tarakna haddii aan u dayni lahaynay hada baaba albaabkan linisa dumarkaan udayn lahayn waa abwaabta masaajidka nabigan laga geli jira alayh slam baabka asaga hadda waxaa la yihahda baabunisa magacaasaa loo yaqaana baabunisa isagoo hadda rag ay ka soo galaan ayaa dumarka loo yaqaana weyaan baabunisa waa dhanka rawdada aggeed ayuu saa ka xiga annaafi waxaa weyaan low tarakna haddii aan ka tegi lahayn hada baaba baabkan albaabkan linisa dumarkaan u dhaafi lahaynay lakaana xasan arrin fiican bay ahaan lahayd qaala naafic wuxuu yidhi falam yadkhul muusan gelin minhu albaabka asaga ibnu cumaru ibna cumara ibna cumarka muusan gelin xataa maata ilaa uu ka geeriyooda albaabka isagaa nabigu u yihi dumarka hadday u dhaafi lahayn ayaa fiicnaan lahayd weligiis kama gelin sayid cumar wiilkiisa cabdulahi bin umar radi allahu taala arda abu daawuud ayaa xadiis soo sar xadiiku hadii saxiix weeyaan marka dumarka in albaab gooni loo sameeyo waa wax loo baahan yahy hadda albaabkeena waad aragteen dumarka albaabkooda rag gala miyaad aragteen waa may waa loo dhaafay raggiina waa kaas weeyaan kaas weeyaan baabu dukuuli masjidi masjidka gelitaankiisa iyo wamaa yaquulu wuxuu dhihi cindahu cinda duuul markuu masaajid geli qofku wuuu dhayu baabkan waay xadiidkun boqol iyo tobanaad can abi xumayd waxaa laga wariyey aw can abi usayd waxaa laga wariyey radi allahu taala arda waa saxaabi jaliila qaala wuxuu yidhi abu xumayd ama abu usayd qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm idaa dakhala axadukum midkiin haduu gal almasjida masjidka faliqul ha yidhahd allahuma alla iftax ii furli aniga abwaaba raxmatika naxariistaada albaabaheeda waidaa kharaja hadduu baxana faliqul ha yidhahda allahuma alla innii aniga asaluka min fadlika fadligaada ayaan ku weydiisanayaa saa ha yidhaha weyaan muslim ee xadiis soo saaray allahuma ftax lii abaaba raxmatik ilaah albaabadaada raxmadaada i fur markaad soo geli markaad baxaysana allahuma inii asaluka min fadlika labadan waxaa laga horraysiinayaa nabige bismi illahi wasalatu slam ala rasuli lah mxuua salaada nabiga nabiga mxuua in lagu saliya ayaa laga horraysiinaya sida noo iman doonta insha allahu tacala xadidka boqol iyo kun iyo boqol iyo toban iyo koobaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cbdirxan sakri dawsi radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal slam qal nabigan wuxuu yidhi idaa dakhala axadukum midkiin haduu gala almasjida masjidka haduu soo gala falyusalim ha salaama cala nabi nabiga ha salaama alayh sala slam walyaqul ha yidhahdo kadibna allahuma alla iftax ii furli aniga abwaaba raxmatika naxariistaada albaabeeda ii fur waidaa kharaja haduu baxna falyusalim ha salaama ha ku saliyo cala nabi nabiga ha ku saliyo walyaqul ha yidhahdo allahuma alla icsamnii icsumnii iga dhowr oo iga ilaali min ashayطaani shayطaan arajiimi naxariisa laga fogey ilaahayow ka asaga iga ilaali wayaan ilaan bannaanka iyo suuqyada iyo ayuu taagtaagayen kaarqabahaasi ibni maaja ee soo saar waa xadiis saxiixa xadiidkun boqol iyo toban iyo labaad wacanhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu taala arda ana rasuula rasulka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi idaa dakhala axadukum midkiin haduu gal almasjid masjidka falyusalli cala nabi nabiga ku salliya calayh sl slam walyaquul kadibna ha yidhahdo allahuma allahyow ajirnii iga badbaadi min ashaytaan shaytaan arajiimi ee la fogeeyey iga badbaadi weeyaan xaakim fii musadrik ayuu ku soo saaray qaala dahabi wuxuu yidhi ala sharihima ay shari buhari muslim saas ayuu yidhi weyaan xadid kun boqol iyo toban iyo saddexaad an anas malik waxa lgu radi allah ta an arda annahu anas kaana wuxuu yaqul mid yihahd min asunati sunnada nabi ay ka mid tahay ama ay ka mid ahaatay idaa dakhalta haddii aad gasho almasjida masjidka an tabda inaad ku bilawdo birijlika lugtaada alyumna ee midigta ah wa idaa kharajta haddii aad soo baxdan an tabda inaad ku bilowdo bixitaanka birijlika alyusra lugtaada badaxda weeyaan xaakim ayaa soo saaray imaam dahabi wuxuu le shari muslim baabun laa yadkhul masjida masjidka qofka ma gala laa yadhulu ma galan almasjida masjidka alla ma galan man akala hawman qofka toom cuna aw basalan an basal ama shay kasta oo muxuu ahaa ur lah dadka ay dhibsanayaan inuu masaajidka gala looma baahna jamaca u gala weeyaan marba haddii salaada ay soo dhowdahay ama aadan iska baabi'in karin ha u dhowaanin weeyaan xadiidkun boqol iyo toban i afraad can ataa xaal ibn abi rabax ana jaabir wuxuu ka wariyey can aa ibn abi rabax can zacma wuxuu sheegay jaabir wuxuu sheegay ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigeena inuu yidhi man akala qofka cuna hawman toon cuna aw basalan ama basal cuna falyactazilna ha naga fogaado aw qaala amaba wuxuu yidhi falyactazil ha ka fogaada masjidana masjidkanaga waliyaqud ha iska fariisa fi beyti gurigiisa iska jooga haddii marba aad toon iyo basal cunta gurigaad iska joog yani jamaacadii in lagu diida dhibka weyn miyaa jira in jamaacadii labaatan iyo toddoba daraja laga helaayay oo xataa ragga qaar oo kadib dhacay in guryaha lagu guba nabiga uu mxuu ahaa eh, damcay ilmihii iyo masaakiinta guryihii ku noolaa uu nabigan u naxay jamaacada ay ahayd wixii kaa reeben wax sahlanba waa wax imtixaan wa ana nabiya nabigana sal slem utiya waxaa loo keenay biqidrin dheri ayaa loo keenay fiihi khudurwaatun khudaar ayaa ku sugan oo min buquulin buquusha buquusha waxaa weeyaan digirta iyo wax la midka ah iyo salabukada iyo wix noocaas weeyaan min buquulin buquul ah fa wuxuu ka dareemay riixan ur ayuu ka dareemay fasala wuu weydiiye fabir waxaa loo sheegay bima fiiha wii gudaheeda ku sugan oo min albuquuli buquushaas ayaa loo sheegay oo mxuu ahaa toonta iyo waxyaaba lamidka ku jiraan faqala wuxuu yidhi qaribuuha u dhoweeya wuxuu nabiga ishaaray ilaa bacdi asxaabii saxaabadiisa rag ka a ah, ama nin ka ah ayuu udhiibay ayuu yidhi mxu u dhoweeyey ninkaas kaana macahu nabiga la jiray falamaa ra'aahu markuu arkay kariha inuu cunay aklaha inuu kariha falamaa goorti ra'aahu nabigu arkay kariha ninka inuu aklaha cunitaankeeda ilaa nabigu wuxuu diiday isaga inuu cuno xoogo waa dhibsaday qaala wuxuu yidhi kulcun fa innii aniga unaaji waxaan la faqa man laa tunaaji qof adan la faqayn iyo cid aan la faqayn ayaan la faqa oo malaa'igti ayaan muxuu aha la faqa oon la muxuu hadlaa malaa'igtana waxa way dhibsanaysaa adiga iska cun ayuu nabigu yidhi sal slm bukhari muslim ayaa soo saaray xaaraan ma ahan laakiin xilliyada salaada iyo xiliyada ayna kaa go-in iyo xiliyada laska ilaaliy weyan wa fii riwaayatin cinda muslim muslim riwaayadku muxuu agtiisa ahaatay qaala wuxuu yidhi nahaa rasulla nabig al wuxuu diidey an akli basali basash in la cuna iwalkuraai kuraadka waaun taqriiban basasha nooc ka mida iyo iyo muxuuaha toonta noocyo ka mid weyaan asna oo muxuu ahaa aanan lahayn lah e, ur noocooda lah weyaan faqalabatnaa waxaa naga xoog badisay alxaajata dantii aan u qabno ama danta aan ka leenahay ama baahida aan u qabno ayaa naga tanbadisay naga badiyey fa akalnaa minha waan cunay weyaan fa qaala wuxuu yidhi man akala qofka cuno min hadi shajarati geedahan min hadi shajarati geedan almuntinati ee soo uraysa falaa yaqrabana yuusan usoo dhowaanin masjidana masjidkanaga faina malaa'igti ta'adaa waxay dhibsanaysaa mima ta'adaa yata'adaa uu dhibsado minhu xaggiis alins insaanka iyo bini aadamka wuxuu dhibsada malaigtuna dhibsanaysaa weeyaan xadiid kun boqol iyo toban iy shanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cabdiraxmaan saqi dawsi radia allahu taala anu arda qala wuxu yihi qala rasul la rsulka wuxu yhi sal slm man akala qofka cuna min hadihi ashajarati geedan falaa yaqraban yuusan u dhowaan masjidana masjidkanaga walaa yuudiina yuusan ugu dhibin biriixi thawmi toonta urkeeda yuusan ugu dhibin muslim ayaa xadiid soo saara weyaan xadiidku kun boqol iyo toban iyo lixaad can mucaawiyata bni qurata waxaa laga wariyey can abihi abihi qura wuxuu ka wariyey ana nabiya nabigana sal sl wuxuu diiday can haatayni shajaratayn labadan geed wa qala wuxu yidhi man akalahumaa qofka cuna falaa yaqrabni yuusan u dhawaanin masjidana masjidkanaga wa qaala nabigan wuxuu yidhi sal slem in kuntum haddii atiin laabudda mid aan laga maarmayn eh, aakiliiha kuwa aakilihima labada geed kuwa cun haddii atiin odan ka maarmaynin fa amiituuhuma ku dila abkan karinta ku dila oo aad u kariya aad u bisleeya oo urkii mxuu karinta kaga dhameeya qaal yani wuxuu yidhi albasa yani wuxuu ula albasala wathawma soonta iyo basasha ayuu ula jeedaa weeyaan baabu nahyi reebid liska rab ayuu baabkan yahay can nashdi daallati baadida in lagu haybaariyo ama lagu yaboohiyo fi masjid masjidkii oo la yidhaahda baadidaas ayaga maqanaya arkay arintaas inay banaaneen oo xaaraanta ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun boqol can abi hurayrata radi allahu ta arda qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul lah wuxu yhi sal slm man samica qofka maqla rajulan nin oo yanshudu haybaariyo ama baafiyo daallatan baadi fi lmasjidi masjidka faliiqul ha yidhaahdo laa raddaha allaahu alla kuguma soo celiya calayka dushaada ilaahay kuma sahlo weeyaan fa ina almasaajida masaajida lam tubna looma dhisin lihaada in laga yaboohiyo amaba laga dhawaaqoo la yidhahdo yaa baadi arkay looma dhisin weeyaan cibaado iyo qur akhrin iyo dikri allah loo dhi subxaana wa tacaala in la habaaro ayuu nabigeena amar ku bixi alayhi salatu asalaam weliba lama qashiyo wa fii riwaayati riwaayad idaa raytum haddii aad man yabiicu qof iibiyo wax ku iibiyo aw yabtaacu ama iibsado fi lmasjidi masjidka faquluu waxaa u tirahdaan laa arbaxa allahu tijaarataka ganacsigaada ilaahay ribx kaama siiyo oo ilaahay mxuu aha faa'iida kaama wa idaa ra'aytum haddii aad man yanshudu qof haybaariyo fiihi daallatan baadi falyaqul ha yidhaahdo laa radda allaahu calayka alla kuma soo celiyo ilaahay subxana wa taala kaasi lumiyo saas dhaha weeyaan tirmidi mxuu ahaa iyo daarimi fii sunanihi ayuu mxu kasoo saaray ay kusoo saareen waana xadiis marka qofka marba haddii aad hawshaas galo waa in saas jawaabtiis ay noqoto maxaa yeelay masjidka waxaana loo samaynin ayuu la soo galay baabu salaati salaad lagu tukada fii maraabid alghanami ariga mooradiisa iyo xaradiisa inay bannaanta ayuu baabkan u baab culimada marka culamaa alislaam masaladan ku saabsan alsalaatu fii acطaani اlibil wاsalaatu fii maraabid alghanam geela mooradiisa iyo xaradiisa iyo ariga sidiis sidaas oo kale meelaha lagu xarayo in lagu tukada geela lama ogola nabigan uu diiday alayh slat slam sida hore noo soo martay haddana soo mari doonta insha allahu tacaala sidoo kale ariga waa la ogolyahay ariga waa la ogolyahay masale marka culimada ay ka hadlaan waxaa jirta oo ah fuduulu aw mxuu fuduulu maakul laxm waxyaabahan hilibkooda la cuno geela ariga iyo looda wixii la midka ah degadooda maxay noqonaysaa ma najaasa mise najaasa ma culimada qaar waxay qabaan inaa najaasata shaaficiyadoo kale waxaa weeyaan bowlkoodii iyo wixii la midkaa ah. laakiin madaahibta kale qaybo ka mid waxay qabaan inay daahir tahay oo ay lahayn alcumum marka masaladaas waxyaabahay soo deliishana waxaa ka mid ah nabigeena calayhi salaat slam ragga curaniyiinta ahaa oo calool weynaadku ku dhacay oo intay soo islaameen kadibna caloolweynaadku ku dhacay reerahoodii muxuu ahaa u daltabyoodeen geeli u joogo sadaqada ama zakada inuu nabigan u diray calai sl oo kaadidii iyo caanihii ay ka soo cabaan haddii marka najaaso ay tahay eh, lama cabeen ayay marka daliishanayaan alcumuum marka masaladaas ayaa marka ah, culimada ay ka hadlaan waayahay xadiid kun boqol iyo toban iyo sideedaad abi hurayrata waxaa lg radi allahu ta an abu hurayra qaala rasul nabga wuxu yih sal slm salluu ku tukada fii maraabid hanami ariga mooradiis ku tukada walaa tusallow ku tukanin fii acطaani ibli geela xaradiisa ku tukanin weeyaan termidi ibn maajah darimi waana xadiis saxiixa baabu salaati cala sutuux meelaha korkore dabaqa korkiisa ah iyo wasafiinati doomaha iyo waayriha iyo inta waxaan ahayn meelaha sarsare in lagu tukada inay dhib lahayn ayuu baabkan u baabi xadiid kun boqol iyo toban iyo sagaalaad can xasan albasri waxaa la wariy raximah ullah anahu xasan lam yara uma arkin ba'san dhibaata an yusalii inuu tukado qofka cala aljumdi meelaha adag oo dhagxaanta korey oo adag amaba aljiga iyo barafka adag dushiisa in lagu tukado dhibu ma arkin jumdiga waa jamaadka shayga qalalan wa oo gawaanka oona laakiin sarey dhagaxa iyo baraf aad u sareeya iyo adi meelaha mxua ah noocaas oo qalalan in lagu tukada iwalqanaatiri bundooyinka dushooda in lagu tukada dhibaato ma arkin weyaan wain jara habad socda taxtaha jumadaas iyo mxuu aha boodooninkaas hoostooda habad dareera bawlun kaadi oo hadda mxuu ahaa eh, waxaa siweejka loo yaqaana amaba mataarowga ay yidhahdaan eh, mxuu ahaa wasakda amboosaneerada hoosta socota weyaan ha socota oo kaadi hoosta socota ama najaaso aw fawqaha amaba kor ha aw amaamaha ama horteeda in kaana hadduu yahay baynahuma dhexdooda sutratun haddii ay kala muxuu ahaa xiran yihiin oyna isgaaraynin dhib ma laha ayuu xasan leeyahay eh, amaba dhibu ma arka arintayda weeyaan raximahullah xadiid kun boqol iyo toban iyo xadiid kun boqol iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radia allahu taala arda annahu abu hurayra sallaa wuxuu ku tukaday calaa saqfi lmasjidi masjidka meeshiisa kore jingadiisa korkeeda amaba mxuu ahaa dadkiisa korkiisa ayuu ku tukaday bisalaati imaami imaam salaadiisuna ku xirnaa imaam salaadiisa ayuu ku xirnaa bukhaari mucalaqan xadiidkan boqol toban iyo labaad xadiidkan boqol iyo kow iyo labaatanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma anahu ibni cumar sallaa wuxuu ku tukaday cala thalji baraf dushiisu ku tukaday waayahay bukhaari ayaa isna soo saaray xadiidkan boqol toban iyo labaad can jaabir bn cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu ta an arda wa abi saciid alkhudri radi allahu ta an arda anahuma labadaa saxaabi sallaya waxay tukadeen fii safiinati doon ay ku tukadeen qaa'imayni ayagoo weliba taagtaaganay doonku dul tukadeen xadiidkun boqol iyo tobanxadiidkun boqol iyo saddex iyo labaatanaad wa qaala xasan wuxuu yidhi albasri tusallii waad tukanaysaa qaa'iman adoo taagan maa lam tashuqa haddii aadan dhibaynin calaa asxaabika asxaabtaada kula saaran doonta taduuru waad la wareegaysaa macahaa iyada ayaad la wareegaysaa wailaa haddii aadan awoodin ama dadka dhibaataynaysa faqaacidan adoo fadhiya tuka weeyaan bukhaari soo saaray xadiidkaana amaba aharkaas marka in doon dusheed iyo buundo dusheed iyo diyaaro dusheed iyo baabuur dushii iyo in lagu tukada waxba dhibaato malaha weyaan haddii aadan mxuu ahaa dadka dhibaynin taagni ku tuka haddii aad dadka dhibaysana ama adiga aad iboonaysaba fadhi ku tuka xadiid kun boqol toban kun boqol iyo afar iyo labaatanaad masaladaas diyaaradda lagu jiro iyo baabkaas soo geli kara lakiin hadda baabka waqti uma hayno waa muxuu ashirka inaan ka gaarsiin insha allahu tacala xadiidkan boqol iyo afar iyo labaatanaad can anas malik waxaa radi allahu ta an arda annahu anas sallaa wuxuu ku tukaday calaa firaashihi gogashiis uu ku saxanaya iyo ku dul tukaday dhib ma lahan afar kun boqol iyo afar iyo labaatanaad can ibni cawn waxa lg cbdullahi bn cawn weeyaane annahu ibnu cawn sallaa wuu tukaday fii masjidi masjidin masjid oo fii daarin guri ku dhex yeela yuqlaqu lagu xira calayhim korkood albaabu albaabka guri muxuu ahaa albaabka lasoo xira xadiid kun boqol iyo amaba afar kun boqol iyo lix iyo labaatanaad almasjidu masjidka yakuunu wuxuu ahaana fi ariiqi ariiqa min hayri dararin binnaasi isagoon dadka dhibaataynayn oo dadkii meesha ay marayeen aanan xiraynin wa bihi arrinka isaga ah qaala alxasanu xasan basri ayaa arrinkaa qaba weeyaan wa ayuuba sakhtiyaani ayaa saa qaba weeyaan malik ibnu anas imaamu daar hijra saddexdaas muxuu ahaa nin oo ah. intaba waxay qabaan masjidka jidka gowgiisa ama dhinaciisa in masjid meel lagu tukada laga dhigan karo dhib lahayn ayaa waxaw ay qabaan weyaan maxaarinta laga ixtiraasa ama arrinta ayada maxaa eh, in la baraaruji la doonaya nabigan wuxuu diiday calayi sl slam alsalaatu fii qaaricati ariiq bartamaha jidka in lagu tukada nabigan wuu diiday calayi sl laakiin dhinaca masjidka haddii dadka aadan dhibaatdhinaca eh, jidka haddii dadka aadan dhibaynin in lagu tukada dhib ayaa saddexda qabaan weeyaan raximahum ullah raxmatan waasica baabu zakrafati masaajid masaajida in la qurxiyo ayuu baabkan u baab yahay iyo watabaahi biha in laisugu faantamo inaynan habooneen oon la ogolaan ayuu baabkan u baab yahay weliba calaamada qiyaamo inay ka mid tahay weyaan aharka kun iyo boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can cumar waxaa laga wariyey ibn khaaab radi allahu taala arda annahu sayid cumar amara wuxuu faray bibinaai masjidi masjid in la dhiso wa qaala wuxuu yidhi akina ka dhowr oo ka difaac annaasa dadka ku dukani min almaari roobka an tuxamira inaad casayso aw tusafira aad booraweysid oo mxuuah boorawsan ka dhigto aw fataftina taftina annaas dadka aad salaad ka fidnayso oo lagu mashquulo muxuu ahaa dharaxii iyo quruxdi iyo fiyoorihii lagu mashquulo iska ilaali ayuu leeyahay sayd cumar radiallahu ta arda arintaas aad buu u diidi jiray lidalika markuu nabigeena dumiyey alayhi sl oo dib u dhisay sidii uu ahaayuu kusoo celiyey hal shay kama bedelin radi allahu taala arda xadiid kun boqol iyo siddeed iyo labaatanaad can anas malik waxa la wari qaal wuxuu anas yatabaahuuna biha way isuga faantamayaan masaajidii uma intaa kadib laa yacmuruunaha ma camiraan ilaa qaliilan in yar ma ooyane waa yahay bukhaari xadiid kun boqol iyo sagaal iyo labaatanaad anas waxaa la wari malik radi allahu ta arda ana nabiya nabigana sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi laa taquumu saacad saacadda qiyaam ma dhici doonta xataa yatabaaha annaas dadka ilaa isuga faantamaan fi lmasaajidi masaajida weyaan masaajidii ala isugu faantami <laughs> allahu akbar nasaa-i waana xadiis saxiixa baabun hal yuxbas fi lmasjidi marka masaajid in laisugu faantamo arrin fiican ma ahan arrin fiican ma ahan wey masaajid haddii baahi ay jirto in la dhiso oo weliba aada looga dadaalo oo la nadiifiyo oo la xanaaneeyo oo wax lagu bixiyo janna lagu heli waa taqaanaan laakiin in loo dhisa in laisugu faantamo waa mushkilad weeyaan baabun hal yuxbasu fi lmasjidi qofka masjidka ama kun boqol iyo soddonaad ya walafdu nasaa-i nasaa-i lafdigiisa wuxuu ahaa min ashraad saacati saacadda qiyaama calaamadaheeda ayuu ka mid ahaaday an yatanaafas annaasu dadka inay mxu ku tartamaan fi lmasaajidi masaajida weeyaan ayagoon ugu tartamaynin ku jannagale laakiin adduunahaan ugu tartamaan taa waatan la diida lakiin haddi loogu tartamo in lagu jannagalo taas waxaa weya waa tilis faray oo muxuu aha nabigeena sal alla alay waslam uuna faray rabbigan uuna faray subxana wa tacaala wastabiqu baabun hal yuxbasu fi masjid masjid qofma lagu xabisi karaa aar kun boqol iyo soddonaad an shureyx waxaa laga wariye shureyxilqaadi weyan waa taqaanaan annahu shureyx kaana wuxuu yaamuru mid fara alhariima qofka daymaysan oo daynta muxuu ahaa dad ka qaba oonan bixinaynin an yuxbasa in lagu xabiso ilaa saariyatin tiir ilaa saariyati masjid masjidka tiirkiisa in lagu xiro oo dadka ay wada arkaan dhib ma lahan xabsiga ayaa dhib ama xabsiga ayaan jirin dadka in mu looga dig ayaa la rabaa in daynta aan bixinin inuu yahay dadka la baro xikmad kasta ayaa waxaa weyaan jiri karto buhaari ayaa soo saar xadiidkaama aarka weyaan baabu lakli fi lmasjidi masjidka in lagu cunteeyo inay bannaan tahay haddii muxuu ahaa loo bahdo ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun boqol iyo ko iyo soddonaad can cabdillahi bn xaari waxaa la wariyey ibnu jazin azubaydiy raximahullah qaal wuxuu yidhi ama radi allahu ta arda qal wuxu yihi kunaa waxaan hni naakulu kuwa cuna calaa adi rasul rasulka zamanki sal slm fi lmasjidi masjidka waxaan ku cuni jirnay alkhubza rootiga iyo walaxma hilibkaan ku cuni jirnay mxuu masidiska wuxuu ahaa boor laakiin keennoo kale waa in muxuu ahaa haddii lagu cuna noqoto oo loo baahda waa in la dhiga muxuu ahaa sufartii iyo bacyaalkii iyo wixii masjid ka celinayay maraqii iyo adduunkii muxuu inay ku daataan wixii ka celinaya waa in la dhigo haddii kale haddii la yihahdo muxuu ahaa rootigii xadiiska san arkayo rootiga iyo maraqii soo qaada halkan soo dhiga waa mashkilad markii aad dhawaaqdana nabiga waqtigiisa la cuni jiray marka waxaad yeelaysaa noo noola imaan ma soconaysa arrinta ayada waa inaad muxuu masjidka nadaafadiisa la ilaaliyo laga maarmaan weyaan laga marmaan mararka qaar moogtahay qofka markii aad diinta aad u jecel yahay sunada inuu dabaqan u rabo waxaa laga yaaba inu yihahdo nabiga waqtigiisa lagu cuni jirna alai slat qaada qadada maqaayada maqaayada inta laga soo qaata halkan laga golada shaqaalihii markii dhuunti laisu galaa laga yaabaa waxyaabahaas berigo ay dheci jireenoo kabaha in lala soo galo masaajid san ah kabihii dhiiqadan sidii laga soo baxay in masjidka soo galo oo lagu istaago maxaa yeelay nabiga ayaa amar ku bixi alayhi slat mushkilad moogta nabiga in la makriye ma ahan nabiga siduu u dhahay iyo xaalad say ahayd iyo waxyaabaas in la ilaaliyo magogolaa taalmasir nabigeen ala sl slam nacam in lagu tukada waa bannaan tahay waa sax waliba sidii lagu nadiifina waa ti aan laakiin likulli maqaamin maqaal adba firaashkaaga markaad guriga tagto kabah ma la fuushaa gogashaadi waa maya saas weyaan nacam baabu baabu muruuri ljunubi qofka janaabada qabo maritaanka u mara iwal xaaid iyo haweeneyda xaydka qabta ay maraan ayuu baabka baabkan u baabi weyaan in arinta ayada ah ay banaanta inay banaaneen iyo xaaladoo sayta weyaan xadiid kun boqol iyo laba iyo sodonaad can caaishata waxaa laga wari zawji nebiy radia taala ardaha qaalat waxay tiri caaisha jaءa rasul nabiga alla yimi sal slm wa wujuuhu buyuuti asxaabihi saxaabadiis guryahooda albaabahooda laga gelina shaaricatun ay ku soo joodda ama usoo baxsanta ila masjid masjid xaggiis usoo baxsanta weeyaan fa wuxuu yidhi wajihuu hadihi اlbuyuut guryahan u leexiya oo ama ka jeediya al masjid masjidka jeediya oo masjidka albaabka albaabada kusoo wadaadiseen maahane kasii jeediya saasoo nabi amad alai sla slam uma intaa kadib dakhala nabiyu nabiga wuu soo galay walam yasnac ilqowmu dadkina ma ay samaynin shayan waxna waxba albaabihii ma ay leexinin tanzila rajaa an tanzila inay soo degto ayagoo rajaynaa fiihim ayaga ruksatun banayn loo banay waxay lahaayeen nabiga haddii aadba leexin weydeen in ilaahay muxuu ahaa soo dejiyey amar oo muxuu laga yaabaa iska dhaafay dheheen fakharaja ilayhim wuu soo baxay bacdu mar dam ayuu usoo laabtay faqaala wuxuu yidhi wejhuu leexiya haadihi lbuyuud guryahan can masjid masjid ka leexiya fa innii aniga laa uxilu uma banaynaayo almasjida masaajidka lixaa'idin haween xayd qabta walaa junuubin iyo qof janaabo qaba masjidka inuu mxua ah, jid ka dhigto oo hore gadaal u maro uma ogolay ayuu nabig yihi sala allahu alayh waali wasalam xadiid kun boqol iyo soddon iyo saddexaad can abi cubaydat waxaa la wariy ibn cabdillahi ibni mascuudin cabdillahi mascuud wiilkiisa weeyaan qala wuxuu yidhi abu cubayda aljunubu qofka janaabada qabaya maruu mari fi masjid masjidka walaa yaqcudu fiihi ma fariisanaya uma kadib qara wuxuu akri hadi aayat ayadan ayuu akhriy walaa junuban adinkoo janaabo qaba ilaa cabiri sabiilin kuwa muxuu ahaa socdo oo mara mooyane daarimi ayaa muxuua soo saaray sanadkiin xasan weeyaan baabun maa yukrahu fi masaajid masaajida waxyaabaha loo naca ayuu u baabiyay xadid kun boqol iyo afar iyo soddonaad can abdillahi bn camr cas radi allahu taala anhuma ana rasul rasulka sal slm manha wuxuu diiday can ishiraa'i in la gato iwalbeyci in wax lagu iibiyo fi lmasjid masjidka wa an tunshada in lagu haybaariyo ama lagu mxuu ah, loo dhawaaqo muxuu ah, lagu naadiyo fiihi gudihiisa daalatun badi wa an yunshada in lagu tiriyo fiihi masjid gudihiisa shicrun gabay macno aanan lahayn wanahaa nabigu wuxuu diidi cala sl slam can in xilqa xilqa iyo wareegyo la sameeyo qabla salaati salaada horteed yowm ljumcati maalinta jumca ayuu nabigeena diiday cala sl slam baab almawaadiic meelaha almanhiyi laska reebay can isalaat salaad fiha lagu tukada xadid kun boqol iyo shan iyo soddonaad an cumr waxaa laga weri ibn khataab radi allahu taala arda annahu sayid cumar ra'aahu wuxuu arkay anas bin maalik ayuu arkay yusallii isagoo tukada cinda qabrin qabri ag isagoo ku tukan ayuu ku arkay fa qala wuxuu yidhi alqabra alqabra war qabriga qabriga qabriga qabriga ayuu yidhi weeyaan walam yaamurhu ma farin bilicaada salaad inuu soo celiye laakiin arrin khatar inuu ku dhacay oo halis uu galay ayuu u sheegay weeyaan xadiid kun boqol iyo lix iyo soddonaad wayudkar waxaa la sheegay ana caliya sayd cali karyaha inuu nacay radi allahu ta an arda asalaata salaad bikhasfi baabil ree baabil meesha ulku lagula gooye oo ciraaq ku taalla in muxuu ahaa lagu tukada muxuu ahaa nacay weyaan maxaa yeelay waa meel ay naclad kasoo degtay xadiid boqol iyo soddon iyo toddobaad can cumar waxaa lagu radi allahu ta arda qala wuxu yhi anaga laa nadkhulu ma galna kanaasakum kanaysadihiina ma gelayna maxaan u min ajli atamaahiil sawirada allatii taasoo fiiha ku sugan min ajli tamaahiili sanamyada allatii taasoo fiiha suwaru sawiradala yani sanamyada sawirkaa darteed ayaanan u gelin weeyaan buhaari ayaa soo saaray xadiid boqol iyo sideedii sodonaad can abi sacid khudri wa radi a tan arda qal wxu abi saciid qaala rasul rasul wuxu yiri sal slm alardu arladii kulluhaa dhammaanteed masjidun weeyaan ila alxamaama meesha lagu qabaysto ama masqusha mooyane iwalmaqbarata qubuurta mooyane abu daawuud tirmidi ibn maaja darimi waa xadiid saxiixa baabu salaati cala alkhumrati salliga yar oo hadda caadiga kan imaamka u yeeloo kale in lagu tukada ayuu baabkan u baabaya xadiid kun boqol iyo i derinta iyo mxua ah wixii lamidka iyo salliga iyo xadiid kun boqol iyo sagaal iyo soddonaad can ibn cabbaas waxaa lagu radi allahu tacala anhuma qawli abdullahi bn cabbaas kaana rasulullah rasulka wuxuu yh sal l slam yusallii mid ku tukada cala alkhumrati salliga yar sajaadada ayuu ku tukan jiray tirmidi ayaa soo saara xadiidun xasanan saxiix weeyaan xadidka u dambey cashirka insha allahu tacala kun boqol iyo afartanaad wacanhu waxa lg abdulahi bn cabaas radia allahu tacala anhuma anahu cabdullahi bn cabaas salla wuu tukaday wa huwa isagoo bilbasrati basra oo ciraaq ku taalla magaalada basar la yihahdo hadda magaalooyinka ugu weyn muxuu ciraaq ka ah? ayuu ku tukaday wahuwa bilbasrati basr asagoo ku sugan calaa bisaatihi mar muxuu ahay gobashiisii gobashiisii cadiga ayuu ku tukaday uma intaa kadib xadaa wuxuu sheegay wuxuu sheegay asxaabahu asxaabtiisa ragga asaga la jooga wuxuu sheegay ana rasul rasulka sal slm kaana inuu ahaaday yusalli ku tukada calaa bisaati gobashiisa ayuu ku tukan jir nabigeena sala allahu aleyh ali maaji ayaa soo saaray xadiidka waa xadiid saxiixa hada wallah aclam sal lla wslam ala abdi rasul